بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين cashirkan waa cashirkii labaad ee kitaabka al urjuuza almii'iya fii xaali ashrafi casharkii koobaad waa maalintii talaadad ahayd kii aan galnay oo ku astaysnaa muqadimadii iyo hordhacii urjuusada oon kaga hadalnay ahamiyadda iyo booska siirada nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam qofka mu'minka ay u joogta iyo fawaa'idda aan gaarsiinay toban ama ku dhowaad oo qofka muminka ah uu ka heli markuu sirada nabigeena barta sala allahu calayhi waali wasalam kuna dhaqmo waxaa sabqulisaan ama carabku iga boobay majliski isaga ahaa inaan dhowr jeer ku soo celiyey anoo ka hadla awowga nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam abu aalib inaan ku soo celceliyey oo ilaa saddex jeer aan ku soo celi maqsuudkana sidaad ogsoontiin qof walba muminna uu yaqaano awowga nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa cabdulmualib ee abu aalib ma ahan taana waxa weeyaan waa sabqu lisaan ama carabka iga boobay ee ma ahan wax sax ah in uu yahay awowga nabigeena calayhi salaatu wasalaam cabdulmualib adeerkiina abu aalib uu yahay waa cashogarate nin walbaa yaqaana marka waxaan insha allahu tabaaraka wa dib ugu soo laabanaya abyaadi iyo urjuusada bilowgeedii waxaana rabaa dhowr arrimood inaan tilmaamo oo aad u kakooban arrinka koobaadan tilmaama wuxuu yahay siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam mu'alafaad aad u badan ayaa laga qoray oo laga alifay ragga aadka loo yaqaano oo magacooda oo aadka u sarreeya marka siirada nabigan laga hadla calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar oo runtii imaam ku ah baabka isaga ah ragga aadka loo sheega waxaa ka mid ah alwaaqidi oo xagga marka axaadiista iyo baabkaas ay noqotana iyo rag dhankaas aanan muxuua ragga mucadaliinta ka mid ahayn laakiin dhanka siirada markay noqoto iyo siyarka iyo taariikhda ragga wax badan laga qaata ka mid ah marka way isdhex yeelaan rag badan oo mutaqadimiin oo xilliga salafkii eh, soo gaaray ama qarnigaad joogay oo wax ka qoro badan ayaa jiraan rag ka dambeeyey oo quruntii dambe oo taa khaasatan qarnigii eh, toddobaad iyo qarnigii sideedaad iyo qarniyadaa wax qorayna way jiraan oo ayagana aada u badan waxaa marka gunaanadkii u noqday beryahan dambe in siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la hufa oo lisku daya iyo isku dayitaan badan la sameeyo in inta saxiixa meel lagu aruuriyo ragga aadka ugu dadaalay waxaa ka mid ah alimaam alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu u tagay ama wuxuu aaday siiradii uu qoray alxaafid ibnu kahiir raximahullah markaasuu damcay amaba uu ka shaqeeyey inuu inta saxiixa ah meel ku ururiyo wuxuu u bixiyey saxiixa siira nabowiya laakiin ilaahay ma qadarin subxaana wa tacaala inuu dhammaystiro oo alisraa walmicraaj markuu gaaray ayuu sheekh ka istaagay ragga qoray oo ayagana muxuu ahaa siirada nabigana calayhi salaatu wasalaam inta saxiixa inay meel kusoo ururiyaan ka shaqeeyey saan horey uu sheegay saxiixa sira nabowiya lidictor akram diya alcumari oo ciraaqiga ahaa isna isku dayitaan fiican oo kitaab fiican oo ilaa laba mujalad nusakhta qaarna ay gaarsiinaan saddex mujalad ayuu asna ka alifay kitaab waxaa jira aad u qiimo badan oo la yidhaahda safwatu asiira nabowiya kitaabkaas mahdi risqallahi axmed nin la yidhaahdo oo ustaad doctoor ah ayaa isna qoray runtii kitaabkaas waa kitaab hal mujalad ah, laakiin aad camiiq u ah oo aad muxuu ahaa u qoto dheer si aad u qurux badan oo wanaag badanna aad buu u kala dhigdhigay siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii nusuusoo ku soo arooray oo muxuu ahaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo inta asalka lah intuu awoodi kara ayuu muxuu aha ka shaqeeyey waxyaabaha aadku ugu sarreeya waxaa ka mid oo ah baaciis uu ku sarreeyo in kutubihii hore oo towraat iyo injiil wax alla wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu gudahooda ku sheegay nabinimada nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu isku dayay isku dayay inuu soo ururiyo isagoo weliba cuskana nin la yidhaahdo khaliil nacam khaliil axmed filip nin la dhihi jiray oo misri ahaa oo waxaa weeyaan kirishtan ahaa kadibna soo muslimay oo aad iyo aad runtii qoraallo fiican sameeyey oo kutubaha samaawiga ah oo ilaahay uu soo dejiyey oo la taxriifiyey intooda badan nabinimada nabigeenna calayhi sala slam meelahay kaga qoran tahay ayuu sheekhaas soo arooriyey mahdi risqalah marka shiikha iyuu ka soo qaatay iyo rag badan halkaasuu ku soo ururiyey kutubihii hore waxay nabigana ka sheegeen calayhi salatu slam iyo nebinimadiisa aygoo qirayaan xitaa intaas intuu ka gudbay wuxuu gudbay towraat iyo injiil intaan la soo dejinin ka hore qolyahan hunduuska ama hindida kutubo waxay leeyihiin muqadas cindahum agtooda ay arkaan inay kutubo yihiin muxuu ahaa muqadas ah oo kutubo ilaah ka yimid ayaa jiro xitaa kutubaha iyaga ah bishaarada nabigeena calayhi salaat slam inay ku taalo oo sifaadka nabigeen oo muxuuha aad u dhammaystiran wuu ka soo naqliyey kitaabkaana asna safwatu siira nabowiya mahdi risqallah kitaab aad u qiimo badan weeyaanoo qofka daalibi cilmiga ah inuu gurigiisa yeello aad bay u fiican tahay kutubo kaloo badanna waa jiraan lakiin saddexdaa kitaab ayaan rabay inaan ishaaro waxaan ishaaray sidoo kale nasabka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nasabka nabigeenna nin walbaa yaqaano laakiin min baabi alicaada walifaada nabigeena calayhi salaatu wasalaam khalqigan waa kan ugu karaamada badan rususha ilaahayna isagaa u fadli badan ambiyadan isagaa u dambeeyo magaciisana waa moxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmualib ibni haashim ibn munaaf ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu khaalib ibnu fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibn mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macd ibnu cadnaan intaas iyada ah waa inta laisku waafaqsan yahay oo nasabka nabigeena sala allahu alay slm ona sayaxa ah inuu cadnaan owlaadda nabi ismaaciil galana iyadna cid isku haysata lama arko laakiin cadnaan iyo ismaaciil inta udhexaysay ayaa waxaa weeyaan sixadeeda laisku haystaa oo sida hadda ay u qoran yihiin oo kutubada taarikhda siyarta ay soo naqliyeen ma sidaasaa mise waxbaa ka bedelan sanad looma hayo laakiin biyo kama dhibcaan waxaa ah in nabi ismaaciil calayhi salaam uu cadnaan awlaaddii iyo farciis uu yahay hooyadii marka hadduu aabbihiis cabdilaahi ibn cabdilmualib ibn hishaam ibn eh, cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab uu yahay hooyadiina waa aamina binti wahb aamina binti wahb ibn cabdimunaaf manaaf ibnu zuhra ibnu kilaab aabbihii iyo hooyadii marka waxay iskugu yimaadaan kilaabkaas halkaa iskugu yimaadaan shan awoy isu tirsadaan waa dad qaraabo ah oon aad u kala fogeyn marka nabigeena calayhi salatu salaam sulaaladiisa halka ay ka soo jeedaa waxaa waxa aad muhiimku ah in la sheego in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la weydiyey nabi allow oy saxaabada nabigeena weydiiyeen ibnu isxaaq ayaa soo wariyey sanadkiisana waa sanad saxiixa asal ahaan imaam muslim qisada qayb ka mid uu soo arooriyey nabigeena saxaabada dhowr ka mid ah waxay weydiiyeen nabi allow isukansheeg adig kee tahay adiga ciddaata isukansheeg markaasaa nabigeenna calayhi salaa slam wuxuu yidhi ana dacwatu abi ibrahim aniga waxaan nahay allabaryadii uu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala aabbahii ibraahim oo inaad ilaahay subxana wa taala duriyadiisa ka dhigo uu ka soo saaro dad wanaagsan waa ti aad ilaahay barya subxaana wa tacaala kow sidoo kale wa bushraa ciisa nabi ciise calayhi اsalaam bishaaraday oo ninkuu ku bishaaray ana ah weyaan wamubashira wa mubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu axmed waxaan ku bishaaraynaya anoo ku bishaarayni rasuul oo gadaasha imaani oo magaciisa la yidhaahdo axmed waa bishaarada nabi waxaa nahay ciise sidoo kale wuxuu leeyahy hooyaday waxay aragtay markii ay idhalaysay inuu muxuu ahaa ka soo baxay nuur nuurkaas oo iftiimiyey shaam ilaa waddankaas suuriya iyo filistiin iyo guryihii ku yeellay ay iftiimeen sidaa weeyaan markaasaa wuxuu ka hadlayaa nabigeena alayhi salaatu wasalaam nuujintii loo aadiyey niminka la dhihi jiray bani sacd ibnu bakr niminkaas xilliga a joogay oo xaliima sacdi ay nuujinaysay ayuu nabigeena ka hadlaa sala allahu calayh waali wasalam sidoo kale wuxuu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam xilligii ay labada malag oo jibriil iyo malag kale u yimaadeen oy nabigeenna seexiyeen alayhi salaatu wasalaam laba maroo cadcadna ay wateen kadibna lagu sameeyey qalliin oo qalbiga lagaga sameey oo qalbigiisii la dhaqay oo biyo baraf ah iyo maau zamzam lagu dhaqay zamzamka riwaayada imaam muslim agtiisa ay ku taallaa riwaayada kale oo muxuu ahaa ibn isxaaq uu soo saaray iyadana sanadkeedan uu jayidka yahay waxay sheegaysaa biyo qabow oo baraf ah kadibna riwaayada ibnu isxaaq waxay la dheertahay in nabigan uu sheegay calayhi salatu wasalaam markii la dhaqay oo waxaa weye la talay oy talmadii dhammaatay uu kadibna labada marg mid ka mid ka mid hadlay kale uu yidhi waxaad ku miisaantaa toban ummaddiisa ka mid ah. isaga saar kafaddo kafaddana waxaad saartaa toban ummaddiisa ka mid ah markaasaa waxaa weeyaan ka miisaan badiyey nabigeena sal slm boqol ayaa lagu miisaamay wuu ka miisaan badiyey kadibna waxaa lagu miisaamay kun ayaa lagu miisaamay wuu ka miisaan badiyey markaasuu yidhi iska daa haddii ummaddiisoo dhan lagu miisaama wuu ka miisaan badanaya nabigeena sala allahu calayhi waali intaas nabigeena ayaa noo sheegay oo saxaabada nabigeenna u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aadka loo yaqaano oo macruufka waxaa ka mid ah inuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aniga waxaan ka soo baxay min nikaax kharajtu min nikaax aniga nikaax ayaan ku dhashay dhilaynimo amaba wax noocaas ahna kumaan dhalanin laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa aabbahay hooyada iska guursadaan intaas waxaan ku joogaa nasab ku taxan guur caadi ah oo abiic ah guur kale wahaakada ilan dadka qaar waxay ku dhashaan garacnimo ay ku dhashaan soo ma saasuu nabigeena cadayna calayhi الsalaatu wasalaam sidoo kale nabigeena wuxuu le calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu doortay awlaaddi nebi ibraahim wuxuu ka doortay awlaaddi nebi ismaaciil oo ka doortay ilmihii uu nebi ibraahim dhalay ayuu ilaahay wuxuu ka doortay awlaadii nabi ismaaciil awlaaddii nabi ismaaciilna wuxuu ka doortay niminka la bani kinaana ayuu doortay bani kinaanana wuxuu ka doortay niminka loo yaqaano quraysh liilaafi quraysh ayuu rabbigeen ka doortay subxaana wa qurayshna ilaahay wuxuu ka doortay subxaana wa niminka la yidhahda bani haashim ayuu kala soo baxay bani haashimna anuu iga doortay ayuu nabig sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabi ibraahim calayhi salaam ilaa uu nabigeenna muxuu ahaa la doorta calayhi salaatu wasalaam nasab i wuxuu ku joogay mid mid kale kasii qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka wanaag badan sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa waxyaabaha macruufka oo la yaqaana ka mid u tegi doona oo mutafaqa ah, in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu dhashay maalin isniin ah, nin reer baadiye ah, ayaa nabigeen u yimid calayhi salaatu wasalaam kamaa cinda alimaam muslim markaasaa wuxuu yidhi nabi allow nabi allow maalintan isniinta ood soonta bal wax iga sheeg markaasuu yidhi maalinta ayada waa maalinta aan dhashay waana maalinta qur-aanka lagu soo dejiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabigeenna inuu maalin isniin dhashay waa biyi kama dhibcaan waa wax laysla ogsoon yahay oo nin walba muslima uu yaqaano imaam muslim uu soo saaray sidoo kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu caamal fiil sanadkii maroodiga uu ku soo duulay ninkii watay maroodiga oo abraha ahao najaashi cafwan abraha ahaa uu ku soo duulay oo xabashiga ahaa iyadna layskuma haayo qodobkaasna waa qodob kama dhibcaan oo waxaa weeyaan saxaabada nabigeena calayhi salaat slam rag ka mid arinka arrinka caddeeyey ragga arrinka waxa ka xasan ibnu haabit radia allahu taala arda shaacir rasuuli lah sal slm rasuulka alleh ayaa wuxuu leeyahay aniga oo toddoba sano ama sideed sano jira oo wiil yar ah oo madiine jooga waa reer madiine waa ree ansaareed waa taqana xasan ibnu haabit waa reer ansaareed ayaa wuxuu yidhi habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhawaaqay nin yahuudi ah ayaa dhawaaqay markaasuu yidh yahuuday yahuuday markaasay jug soo wiyad yidhahdeen dhammaantood isugu yimaadeen ninkay u yimaadeen markay u yimaadeen ayaa waxay yidhahdeen war maxaa kugu dhacay maxaad nooga yeertay markaasaa wuxuu yidhi caawa waxaa la dhalay ama subaxan waxaa la dhalay nabigii aakhiru zamanka oo axmed ahaa ayaa la dhalay wuxuu yidhi aniga waan fahmayy maalinta ayada ah waanan maqlaayey arinta ayada ah oo dhegtaydaan ku maqlay sanadkiisana waa sanad saxiixa sanadka isaga ah marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaana wuxuu le marka caamalfiil ayay ahayd waa caamalfiil waa sanadka caamalfiil weeyaan marka caamalfiilkaas isaga inuu nabigeena dhashay calayhi salaat salaam iyadna waa biyo kama dhibcaan rabbigeenna subxaana wa tacala waa tii hore aan u sheegnayoo waa tii uu ku karaameeyey in maalinta iyada ahayd io sanadka isagaho nabigeenu dhalinay calayhi salatsalaam hordhac ugu dhigay inuu halligay abraha iyo ciidankiisii muxuu ahaa aynu ku soo degtay suurada aad ogeydeen ama taqaanaan alam tara miyaadan arkin nabi allow kayfa sidii facala u yeelay rabbuka rabbiga biasxaabi alfiili qolyihii asxaabualfiilka loo yaqaano marodiga watay oo kusoo duulay kacbada ilaahi subxaana wa tacaala alam yajcal miyuusan ka yeelin wuu ka yeelaya kaydahum dhagartoodii fii tadliilin baadiyayn ama baadinimo iyo eberso kuma dhammaynin wa arsala diray calayhim korkooda dayran shimbira abaabiila ee kooxkooxa tarmiihim ku tuuraysa bixijaaratin dhagxaan oo min sijiilin dabaysan oo waxaa weeyaan laga keenay ku tuuraysa tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum ka casfin ma'kuulin la baldaaqi oo kale kadibna rabbi soo kama yeelin subxaanahu wa tacaala marka caamalfiil inuu nabigeena dhashayna calayhi salaat salaam ayadna laiskuma hayo waxyaabaha sidoo kale aan laisku haynin waxaa ka mid ah oo laisku waafaqsan yahay in nabigeenna calayhi salaat salaam uu dhashay yowma inuu dhashay rabiic alawal bish rabiic alawal ayadna laiskuma hayo laakiin waxaa laisku hayaa ma sagaalkeediiyuu dhashay ma tobankoodiiyuu dhashay ma toban iyo labadeediiyuu dhashay waa sida mashhuurka ah oo aadka loo wada yaqaano inuu labiy tobanaadka dhashay weeyaan culimada qaar waxay rajaxayaan inuu sagaalaadka dhashay oo waxay leeyihiin labay tobanaad sanad looma hayo sagaalaadkuu dhashay ay rajaxayaan qaar waxay leeyihiin maya tobankuu dhashay siduu imaamka ama qaadiga mualifka kitaabka uu muxuu aha rajaxay waxaa kaloo muxuu ahaa haddii saa la eega marka oo labi tobanaadka la yidhahda laba-iyo toban ayuu muxuu ahaa dhashay bisha rabiic lawal nabigeena calayhi salaat slam waxay ku aadan tahay bisha abril shan boqol iyo ko iyo sanadka milaadiga ah intaas ayaan insha allahu tabaaraka wa wixii kalimaad ayaan ugu baxaya waxaan ku khatimayaa ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama walaa fakhr qaybta hore yowma alqiyaama inta ah waa muttafaqun calayh walaa fakhrana waxaa riwaayad kale ku soo ibnu iyo keyrkii iyadna waa saxiix weeyaan nabigeena wuxuu sheegay calayh salaam inuu yahay intu uu nebi dhalay sayid iyo madax iyo madax iyo ugaas iyo boqor inuu yahay maalinta qiyaama ayuu nabigeena sheegay sala allahu aleh waxaad ka garanaysaan shafaacadii ambiyada dhan iyo rususha ilahi dhan ay ka gacmo taagteen ana laha inuu nabigeena yihi sala allahu alayh waali waslem allahuma shafaacatahu yowma nalqaak waxaan u gudbaynaa marka kitaabkii bilowgiisi alimaam alqaadi ibn abilciz alxanafi cali bni cali raximah raxmatan waasica wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi alqadiimi albaari ثم صلاته على almukhtaari الحمد mahad lilaahi alla weynay u sugnaatay alqadiimi lafdigaas alqadiim ah waxaa la macno ah oo ka xayl dheer oo nusuusta kitaabkana ku soo arooray alwal allaahuma anta alawal falaysa qablaka shay wa anta alaakhir falaysa bacdaka shay wa anta alظaahir falaysa fowqaka shay wa anta albaain falaysa duunaka shay waa nusuusta soo aroortay oo saxiixa ah laakiin alqadiim kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena calayhi salaat salaam ilaahay oo lagu magacaaba ama sifo looga dhigi kuma soo ay aroorin lidaalika shuraaxda culimmada qayb ka mid waxay leeyihiin lafdigaas alqadiim waxa uu ahaa alqadiir oo taxriif baa galay taxriif ayaa alxamdu lilaahi alqadiir اlbaari saasay leeyihiin marka alqadiir haddii aad tirahdo waxay noqonaysaa alxamdu mahad lilaah alla u sugnaata alqadiiri allihii awooda badnaa oo qudrada badnaa oo wax walba awooday albaari khalqigana iyagoonan jirin min cadam ka bilaabay oo ka abuuray haddii aad awal awal ku badashana dhib ma lahan alqadiim marka waa shay horeeyey inaad horey ubay cadaynaysaa inay wax ka horeeyeen ayaa soo geli kara ixtimaalkan ilaahayna subxaana wa tacaala sifadiisa waxaba yaraatee naqsi aad soo geli kara laga ilaaliya marka alqadiirka ama aan qaadanna ama alawal ku bedelana alxamdu mahad lilah alla u sugnaatay alqadiiri allihii qudrada ee khalqiga unkooda bilaabay uma intaa kadibna salaatuhu alla naxariistiisa cala almukhtaari kii ladood korkii ha ahaato salaatuhu marka saddex macnaba waa lagu sheegaa saddexdan isma diidayaan waa raxmadiisa iyo dembi iyo allah subxaana wa tacaala fi lmala laclaa in nabigiisu ku ammaano calayhi salaatu wasalaam intaba salaad waa lagu magacaaba idaa kaanat min cindi illah alla markay ka ahaad subxaana wa tacaala uma intaa kadib salaatu naxariistiisa cala almukhtaari kii la doortay korkii allah yeelo allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay subxaana wa tacala nabigiisu inuu doortay oo wax la yaqaano macruuf aho waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaamay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kaana lahum alkhiyara waad garanaysaan gaaladii markii nabigeen lasoo saaray calayhi salaa salam markii dambe waxay yihahdeen a unzila dikru calayhi min beynina ma annaga oo boqoro ah, oo waasye ah, oo reer carbeed ah, ayaa canugan yatiimka ma annaga dhexdanaga ayaa kan laga doortay oo ilaahay qur-aankiisa lagu soo dejiyey ood ilaahay muxuuaha dikriisa kusoo dejiyey ya ilaahay qofkuu doorana isagaa yaqaano lowlaa nuzila hada qur'aana qur'aan calaa rajuli min alqaryatayn cadiim qur-aankan maxaa loogu soo dejin labada nin oo muxuuah la yaqaano macruufka ah oo labada magaalo madaxda ka ah mid ka mid maxaa loogu soo dejin waay saasay leeyihiin ahum yaqsimuuna raxmata rabbika rabbigaa naxariistiis miyay qaybinayaan oo maya marka mukhtaar way ilaahay baa doortay subxana wa tacala nabigeena calayhi salatu slam waayah aamdu mahad lilahi alla u sugnaatay alqadiiri allihii qudrada badnaa albaari ee khalqigiisa isaga bilaabay abuurkooda uma kadib salaatuhu alle naxariistiisa cala almukhtaari kii la doortay korkii ha ahaato wa bacdu intaa kadib oo mahaddaas alle iyo salliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam kadib haaka khud qaada waa ismafcuul amar haaka qaado mukhaaطabow iyo qofkan mu'minka ahow siirata rasuuli rasuulka siiradiisa qaado manduumatan xaal ay tahay mid taxan oo la taxay muujazata alfusuuli fasaladeedana mid la koobay ay tahay qaado weeyaan siirada nabigeena calayhi salaatu salaam oo mujaladaadka iyo kutubaha badan laga alifay oo qofka ku culsaan lahaa iyada oo taxan oo kooban oo fasaladeeda ay kooban tahay inta la sheegay inta kale aad u deliishanaysa qaado weeyaan ilaahay markuu ammaanay subxaana wa tacaala ayaa kadibna wuxuu bilaabay imaamka amaba qaadiga caleh raxmatulah inuu siirada nabigeena caleh salaam iyo habka uu noosmxua nooga sheegi doono uu mxua horteena soo dhiga siira marka maxaa la yihahda agga luqada siirada waxaa la yihahda ariiqa ariiqa ayaa la yihahda ariiqaas ama mid wanaagsan ha noqdo ama mid xun ha noqdo ayaa la yihahdaa laakiin siirada nabigeena marka la idlaaqa siirat nabiy caleh salaat slam la yihahdaa nabigeenna akhbaartiisa in la sheego oo la barto oo la faahfaahiyo maalintu u dhashay ilaa maalinta ilaahay uu la kulmay alrafiiq alaclaa uu doortay intuu gacantasaa u taagay alrafiiq alaclaa inta u dhaxaysa intaas ayaa siirada nabiga la yidhaha calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo soo geli karo dafniga nabigeenna duugitaanka la duuga iyo xaaladiisana waa la raaciya ilxaaqan iyadoo la raacini rasuul marka la yidhaahdo waa taqaanaano waa ilaahay subxaanah wa tacaala miduu soo diray una waxyooday kitaabna u dhiibay waxaa weya waana akhir الrusul ma kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula اllah waa rasuulka ilaahi ilahay rasuulkiisa weyaan wakhaatama اnebiyiin nebiyadana kan lagu khatimi weyaan nacam wabacdu intaa kadib ammaantaas alle iyo rasuulka kusallintiisa kadib calayhi الsalaatu wasalaam haaka waxaad qaadataa muminow muslimow siirata rasul rasuulka siiradiisa qaado manduumatan xaal tahay mid la taxay manduumatan xaal tahay mid la taxan ama tixan mawjazat alfusuuli fusuusheeda waxaa weeyaan la soo gaabiyey fasalyaalkeeda la soo gaabiyey waxaa loo taxaa ma taqaanaan marka horta baxarka imaamka uu ku taxay siirada nabigeena calayi sl slm baxr rajas mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun weeyaan marka baxarkaas waxay dhihi jireen <laughs> waa xamiir shucaraa saasay dhahaan shucarada marka mo gabayada waa kala sarreeyaanoo martabaa joogaan martaba ahaan aad uma sarreeyo laakiin markii ay noqoto in lagu taxa culuumta lagu taxa waa kan ugu fudud kan ugu fudud weeyaano in la xifdiyo ugu fudud weeyaan sidaa awgeed marka kutubaha inta badanoo cilmiga ah ama caqiide ha noqoto amaba fiqi ha noqoto amaba waxaa weeyaan eh, siira ha noqote inta badan waxaa lagu taxaa ama luqa ha noqote eh, baxrajaskaa lagu taxaa urjuuza saasuu yidhi weeyaan waa rajasyarw yarow waaye mawliduhu nabiga dhalashadiisa nacam ha ha waa kusoo celi ha waan kusoo celi cashirkanaas dib usoo bilaabay ha mawliduhu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dhalashadiisa waa beytka saddexaade fii caashiri اlfadiil fii shahri fii caashiri shahri اlfadiil waa mudaaf ilahga meesha ah ka maqan oo loo soo qadari mawliduhu nabiga dhagashadiisa calayhi salaatu wasalaam fii caashiri shahri اlfadiil fii caashiri اlfadiil fii caashiri shahri bisha tobankeeda ama tobankiisa alfadiili ee fadliga badnaa ayay ahayd dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ku beegan tahay bishii fadliga badnayd tobankeedii waate rabiicin alawali rabiicin alawalha caami alfiili sanadka maroodiga ahaa sidaa weyaan laakinama laakinamadan mujadan waa nawaasikhdii min akhawaati ina ahayd laakinadii oo maagadaa laga geliyey kadibna camalkeedii ayaa meeshaas lagu xiray oo lagu reebay maadaas waa kaafa laakinadana waa makfuufa weeyaan laakinama haddii ay laakina caadi ahaan lahayd almashhuur ayaa la dhihi marka hadda ma shaqaynaysa oo almashhuuru unbaa laga bilaabi laakinama almashhuuru sida mashhuurka ah oo la yaqaana haani cashrihi bishaas rabiic awal toban kiyada kiisa weyaan haani cashrihi tobankiisa weeyaan yowma اlithnayni maalin isniin ah طuluuca fajrihi fajarkaas isniinta dhalashadiisa ayaa nabigeena ay ahayd salى اllahu alayh wali waslm dhalashada nabigeena waxay ahayd fajarkaas dhalashadiisa oo waafaqa wuxuu ku beegmay ama uu waafaqay alcishriina labaatanka oo min naysaana bisha abril loo yaqaano oo shamsiga ah wa qablahu dhalashadii ka hore intuusan nabiga dhalaninna xaynu abiihi aabbihii halaagiisa ayaa xaana xadri weyaan oo aabihii ayaa halaagsamay saddexdan bayd imaamka wuxuu ka hadlayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xilliga uu dhashay inay ahayd bisha annaga aan u naqaano mawliidka tobankee inay ahayd ayuu ishaaraya isaga saas ayuu rajaxay wuxuu kalu sheegay weliba wuxuu raaciyey sanadka loo yaqaano camal fiil camal fiilkana waa tii aan horay uga hadalnay aanna hadda ishaaraynay ninkii abraha ahaa kacbada duminteeda u soo qalab qaatay sanadkuu rabbigan halaagay subxaana wa tacaala inay ahayd saas weeyaan laakiin sida mashhuurka oo aadka loo yaqaana laba iyo tobanka bisha rabiiclawal inay tahay ayaa dadka aada u yaqaanaan waad garanaysaanoo hadda inta mawliidka muxuu ahay ka hadasho amaba si xun hagu hadleeno ama si wanaagsan hagu hadleeno amaba wax bidcaha la imaadeena amaba bidca waxaan ka daaya ha dhaheno inta badan waxaa laisku beegaa labiy tobanaad sooma saas ayaa mashhuura ummadda ay aad u yaqaanaan aani cashrihi laakiin marka sanad ahaan la yidhaahdo sida ugu saxiixsan waa inuu nabigeenna dhashay sala allahu calayh wasalam sagaasha maalinta sagaalaad ee rabiici اlأwal siday muxaqiqiinta iyo dadka sanadka sirada nabigeenna mxuu ahaa baaray oo turxaan bixiyey ay sheegeen laakiin sida mashhuurka waa labiy tobanaadka laakiin dhibba kuma sugna haddii ay labiy tobanaad ahayd iyo haddii ay sagaalaad ahayd iyo haddii ay tobanaad ahayd wax xugun ah oo dhibaato ah ama culays oo ka jira maba la arko weyaan inuu nabigeenna bisha rabiicilawal dhashay caamilfiilna u dhashay maalin itniinna u dhashay miyaa laisku hayaa waa maya inta kale dhib ma lahan wa xugno hadda muxuu ah ku xiran ama salaad ku xiran ama soon ku xiran amaba cibaado laisfalo ku xirana lama arka in taxdiidka maalinta la garto sidaa weyaan waay waxaa marka imaamku uu sheegaya amaba qaadiga waxay ku beegnayd bisha abriil bisha abriil shan boqol iyo kow iyo toddobaatan ay waafaqaysaa dib baan u eegay waxaa jirta barnaamij bedela taariikhda hijriga ah iyo milaadiga bedela ayaan muxuu ahaa eegay oon kombyuutar ka fiiriyey waxaan eegay marka haddii la yidhahdo tobanaadkii inta xilliga ay ku beegmayso haddii labiy tobanaadka la yidhahdana xilliga ay ku beegmayso haddii sagaaladka la yidhahdo xilliga ay ku beegmayso hadda cishriina buu sheegay soo ma labiy waxay ku beegmaysaa marka isaga cishriinaas waxa laga yaba tobankii ku beegay waxay ku beegmaysaa afar iyo labaatankaay ku beegmaysaa afar iyo labaatanka bisha abril shan boqol kow ku beegma toban iyo labada rabiic alawal ayay ku beegmaa weyaan xilligaa isku beegmayaan oo iswaafaqayaan sidaa weyaan mawliduhu nabiga dhalashadiisa calayhi الsalaatu wasalaam fii caashiri fadiil fii caashiri ashahri اlfadiil bisha fadliga badan tobankiisa ama toban tobanka bisha fadliga badan tobankeeda ayaa waxaa weyaan u ahaaday rabiici اlawali rabiic اlawala camal fiili sanadka camal fiilka loo yaqaano ama sanadka maroodiga laakinama almashhuuru sida mashhuurka oo la yaqaano ثاني cشhrihi رaبيic الأوlka toban iyo labadiisa weeyaan fii yowم الاثنaيn maalin isniin ah طuluuca fajrihi fajarkiisa dhalashadiisa isniintaas fajarkeeda markuu dhalana weeyaan wwaafaqa wuxuu ku beegmaa cشhriin labaatanka min naysaana biشha abriila waqablahu dhalashadiisa ka hore nabiga calayhi الsalaatu slam naxaynu abihi xana abihi gaaridiisa iyo halaagiisa ayaa soo xaadiray weeyaan waaya nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam aabihi goormuu geeriyooday intoo intuuna ku geeriyooday wuxuu ku geeriyooday magaalada yarib loo aqooni jiray haddana madiina almunawara loo yaqaano almadiina nabawiya loo yaqaano ku geeriyooday sababtu u geeriyoodayna waxay ahayd safar ayuu ku maqnaa shaam ayuu aaday rixlata shitaa'i wasayf xilliga sayfka intee la aadi jiray shaam ayaa la aadi jiray shitaagana xaggee la aadi jiray yeman ayaa la aadi jiray oo maka iyo madiina waa taqaan waa meel bahgooye aho waxaba yaraate saxaro aho wax weyn oo ka baxa khaasatan magaalada maka ma jirin madiina waa roonayd babeeray waxbay lahayd marka nolosha waxay ku xirnayd in ama la aado shaam amaba yeman la aado marka safarti shaam aadaysa ayuu aabihii raacay isagoo shan jir halkaas markuu tagay ayuu kusoo bokooday ku xanuunsaday kadibna isagoo xanuunsan ayaa madiina lasoo agmarayoo ree abtiga ayuu ku laabmay ree waa tii hore hore u sheegnayoo isaga ree abtigii ma ahan ree abtigii ma ahan waa aabbihii oo nabiga awowgii ah oo ah abu aalib miyaan dhahnaa sidii cashirka horo kale cabdulmualib cabdulmualib ah ayay ree u ahaayeen ree bani najaar bani cadi bani najaar ayaa ree u ahaayeen halkaasuu marka ku laabmayo halkaasaa lagu sakaraadiyey ood ku geeriyooday oo lagu aasay kadibna muddo markuu joogay khabarkiisa la waayey ayaa alxaari ebn cabdilmualib aa loo diray magaalada muxuuahaa waxaa loo diray madiina loo dirayo loo dirayoo inuu wiilka khabarkiisa keeno isagoo la aasay oo geeriyooday ayuu meesha muxuu ugu tagay saasaa marka muxuua xaaladdii lagu ogaaday inuu muxuuaha geeriyooday aabbihii sidaa weeyaan aabbihii saasuu ku dhintay wa qablahu nabiga dhalashadii ka hor ayuu xaynu abiihi aabihii halaagiis iyo geeridiisa xaana uu soo xaadiray weeyaan oy dhacday arrinta ayada ah marka isaga oo caloosh hooyadii ku jira ayuu aabbihii dhintay sidaa weyaan waaya wa bacda caamayni hadaa faطima jaaءat bihi murdicuhu saliima xaliimaة liummihi wacaadat bihi liahliha kama araadat wa bacda caamayni laba sana markuu nabiga gaaray kadib ayuu hadaa ahaaday ay saara weeyaane wa akhawaat kana faطiman mid naaska ka go'ay nacam jaaءat waxaa la timid bihi isaga murdicuhu murdiatuhu maaha waa murdicuhu la socda maxaa yeelay yaa wax nuujiye rag wax ma nuujiyaan maya dumar baa wax nuujiye marka taaniid meeshaan waxba loogama baahno jaaءat bihi waxaa la timid murdicuhu tii nuujinaysay saliiman xaal u yahay isagoo caafimaad qabo oo kaamil xibnihiisa iyo caafimaadkiisa uu yahay xaliimatun ayaa la timid ama ku bayaan ama ka bedel xaliimatu baa la timid liummihi baa ula timid wa caadad way la noqotay bihi isaga liahlihaa reerkeeday ula noqotay kamaa araadat ay doontay sidaa weeyaan labadan beyd qaadiga wuxuu kaga hadlayaa caleyh raxmat ullah in nabigeena calayhi salaatu wasalaam laba sana markuu gaaray inuu naas ka go'ay laakiin waa naaskee yaa nuuji nabigeena sal alla slam hooyadii miyaa may hooyadii ma nuujin cidna naas ka goysiyaawa waa u tegi doonaa nabigeena calayhi salaatu salaam laba murdica ayuu leeyahay laba murdica iyo xaadina ayuu leeyahay laba ayaa nuujisay midna waa xadaanaysay marka hooyooyinka la yidhaahdo hooyadii marka laga reebo tan koobaad oo nuujisay waa huwaybiya huwayba alaslamiya huwayba alaslamiya ayaa nuujisay nabigeena sal slm gabadhaas waxay ahayd adoon uu leeyahay abulahab addoon uu leeyahay abulahab ayay ahayd marka nabigeenna inuu dhashay la sheegay calayhi salaatu salaam ayuu farxad darteed u xoreeyey farxad darteed ayuu u iyada ayaa marka nuujinta u horreeyey nuujisay ma kaligiisay nuujisay nabigeena sal slm maya laba nin oo kale la nuujisay oo saxaabada nabigeena ka mid sala allahu calayh wali wasalam oy nabigeenna ahaayeen ikhwa min aradaaca waa kuwa labada ayaga waa xamza ibn cabdilmualib iyo abusalama ninka la yihahdo labadaa weeyaan nabigeena ala sl sl marka labadaa nin waxaa la nuujiyey huwayba alslamiya la nuujisay sal اllahu alayhi waali waslm kadibna waxaa nuujisay xaliima binta abi duayb mxuu ahaa asacdiya oo reer bani sacad ka tirsanayd ayaa waxaa weyaan iyadna nuujisay ayaa nuujisay oo halkaa intuu qaaday reer baadiye u qaaday halkaas muddo ku soo haysay imaamka marka amaba qaadiga wuu soo yara kole hormariyo nuujinta ka go'itaanku ka go'ay waa inay ka soo raysa ahayd cidda nuujisay laakiin taxsiilu xaasil weyaano haddiiba ay gadaal imaanayso ishkaal ma laho beytkii unbuu ku aruuriyo wuxuu leeyahay tii nuujisay oo xaliime sacdiye ahayd ayaa nabigeenna naas ka goysay laba sano markuu gaaray calayhi salaatu wasalaam markii labada sana ay u dhammaatay dhaqanka caadiga ahaa wuxuu ahaa in la soo celiyo way soo celisay isagoo caafimaad qaba u keentay hooyadii u keentay hooyadiis ay u keentay markay nabigeen u keentay mar labaaday waxay dalbatay inay la noqoto arrinka asagaana uu hirgelay maxay ahayd arrinta yada u tilmaannay haddana dib aan u tilmaamayna insha allah tabaaraka watacaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam agoon ayuu ahaa dhaqanka reer carbeedna wuxuu ahaa canuga magaalada ku dhashay in la qaado baadiyaha ilaa uu ka weynaado ama naaska ugu yaraan uu ka gura in baadiyaha lagu hayo oo cid nuujisa loo geeyo saddex arimood ay arinta ayada ah loo yeelaayey ay u yeelaayeen arrinka koobaad baadiyaha waa caafimaad badan yihi magaalada waad aragteenoo dadkiyaa badan musqulihii iyo wixii ayaa ku yeelo cunnadii waa cunno isku dhexyaaca caafimaadka ma kuma badno baadiyaha laakiin waa meel hawo nadiif ah oo dadka ay ku yar yihiin hadda haddii aad qof hergab hadda ku dhaca halkan kaba soo qaad waxaa laga yaabaa inuusan qaadsiiyo dad aad u badan bimri اlah w bidn اllah ila rgab keligiis ma socda ilahay baa idma subxaana watacaala ama amree laakiin baadiya markaad qofka jooga hergab hadduu ku dhac waa laga yaba qofka inuusan ku ridin xataa lianna iskobeel magalaya waa dad duur kale jooga cid badanna ma joogto cudurkaa ku badan kow caafimaad ayaa laga raadinay qodobka koobaad qodobka labaad waxaa laga raadinay in luqadda loo ilaaliyo hadda bilaahi calaykum canuga ku dhashay baadiyaha gaarisa ama mandheera ama wajeer ku dhashay iyo canuga ku dhashay magaalada nairobi af soomaali marka la yidhaahdo xaggey isu joogaan xaggey isu joogaan ya aaday u kala fog yihiin weliba annaga de nos waa la soomaaligiina xoogaho waa waxaad u yar baahan yahi in la yar busta galay la yar xoojiye saasay leeyihin mogta waxba kama jiraan wax ka jir lama arka qolool meesha joogta af soomaaligeeda ayadaa haysata qofkii dee luqad kale ku dar waa gooni oo sawaaxili iyo ingiliish iyo muxuu ahaa aftalyaani iyo afaransiis iyo kii ku dar waa gooni laakiin lahjad walba qolo walba meesheeday muxuu ku bustigaraysan yihin alcumuum waxaan kala jeedaa marka yacni qodobkaas waa qodobka labaad luqadda in la xoojiyo qodobka saddexaad oo u dambeeyo waxaa weeyaan canuga magaalada ku dhashay oo ku barbaaray iyo canuga baadiyaha ku nool oo ku barbaaray isku dandnimo miyaa yihiin canuga shanjirka ah canuga shanjirka ah markuu baadiye jooga waxaraha la raaciyaa markuu toddoba sano gaarin ergaha la raaciyaa markuu siddeed sano gaarin geeli dhan ayaa la raaciyaaba soo saa maaha bilaahi calaykum canowga hadda sideed jirka oo nairobi jooga jidkaan ma gudbi karaa jidka xataa in la gudbiyo tannimo iyo quwo ayaa laga raadinaya saddexda arrimood ay marka ilmaa baadiyaha u aadinayeen tan koobaad caafimaadka tan labaadna luqaddii tan saddexaadna kartida iyo dadnimada lidalik iskun dad ma aha dadka muxuu ahaa baadiyaha kusoo koray oo kusoo weynaaday oo kadibna magaalada soo galay oo wax ku bartay oo hakada iyo dadka ciyaal xaafadda ah ya aad bay u kala duwan yihiin waay sidaa weeyaan xalimasacdiya marka saasay u qaadatay canugii nabigeenna agoon ayuu ahaa wax kaloo qaadaay weyday ilmo kaleo muxuu ahaa dadkooda ay dhaqaalo haystaan oo aabbahood uu nool yahay weyday isagaasay ninkeeda kala tashatayoo ninkiiyaa wuxuu kula taliyey canugan nooqaad inaad ilaahay baraka nooga dhaliyaa laga yaaba kadibna barako aan la koobi karin ayuu ilahay ka siy subxana wa tacala xoolihii u dararay say mxu kutub taarikh sheegaan riwaayaadka siirada ay sheegayaan ilaahay baa barako iyo bolaale iyo khayr ka siiyey yacni awood badan bad ilaahay subxana wa tacaala iyo khayr badan ayuu ilaahay nabiga xaggiis ka siiyey calayhi salatu slam markii ay laba sana dhammaatay ay soo celisay ayaa waxay tihi marka canugii waxaan ugu baqayaa magaaladan maka duumadeeda iyo xanuunadeedan ugu baqayaa haddii aan celiyo oo ilaa uu ka soo aragta arrintii marka waa ka yeeshay sidii ayada ay doontaa marka loo yeelayoo canugii mar labaada ah, halkii nabigan lagu celiyay calayhi salaatu wasalaam markaan shaqo sadriga gaari doonno oo nabigeenna calayi slam xabadkiisa jeexitaanka la jeex u tegi doonno markaas ayaa waxaa weeyaan in nabigeenna afar jir miyaa lagu jeexay mise laba jir ayaa lagu jeexay markaasaan arki doonaa insha allahu tabaaraka wa daliilkeedana marka ayadaan u caddaan wa bacda caamayni laba sana kadib hadaa nabiga wuxuu ahaaday ada wuxuu ahaaday nabigeena sal slm fatiiman mid naas ka go'ay jaaءat bihi waxaa la timid murdichu tii nuujinaysay ayaa la timid saliiman xaal uu yahay waa xaliima sacdiyeeh isagoo caafimaad qaba oo badbaado qaba xaliimatu weeyaan liummihi baa ula timid wacaadad way la laabatay bihi nabiga sal allahu alي wasalam liahliha reerkeedii ay ula laabatay kamaa araadat si ay doontay oo inay la noqoto barakadaas ay nimankaas hawaain ay ka dhalatay hawaain waa taqaanaan wa yowma xunayni ida acjabatkum katratukum falam tuغni cankum shaya wadaaqat calaykum اlardu bima raxubat uma walaytum mudbiriin nimankaas hawaasin waxay degi jireen magaalada maka dhanka qorax ka soo baxeeda xaggeed ilaa xataa mxuah yara waqooyi ahaanna way degi jireen mantiqadaasaa saldhigooda ahayd nimankaas marka marka nabigeen uu furtay alayh sala slam magaalada maka oo magaalada maka gacantiisa ay soo gashay ayaa kadibna duulaan lagu qaaday maadaama islaamnimada diideen halkaas isku uruursanayeen nabigeena duulaan buu ku qaaday toban oo saxaabada nabigeena sal l slem kuwa hadda soo islaamiyey kuwa hore ah ayaa markaa ku qalfiyey marka saxaabada waa ismahadiyeen waxay yidhahdeen lan nuqlaba alyowm min qila maanta in yari noogala adkaado walahakaya wax badan nagula ciilay beder noqotaya iyo uxud noqotaya iyo meelo badan eh, wax badanaa nala ciilay beder xataa way guulaysteen laakiin meelo badanaa nagula ciilo dad yari nagula ciilay walle maanta toban kunoo ciidana lan nuqlaba alyowm min qila min qila waatan rabbiga noo le subxana wa tacala id acjabatkum kadratukum waxaa idin cajab geliyey badnaantiina maxaa dhacay marka meel um- inta shamo loo galay dhufays la xirtay ayaa kadibna uun fallaar lagala daalay sida roobkii markaas hal mar dhabarkaa la soo joodiyey cid istaagtaa la waayey oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkii ah iyo in yar ka ahayn dee falaar muxuu ahaa dadkisaa wada daadinaysa xagee loo istaagi beg horaanna mogta waa lislaa dagaal laguma talagelin waa la kuwan gacagtaa la mariyo wax weyn maahane dagaalka mogta markaad culayskiisa aadan qadarin ya waa la sidoo kale qofka markuu ismahadiyana wuu jebi maalinta ayad ahayd nabigeen waa u dhawaaqa calayhi salaam baqal cad ayuu watayo markaasuu ciidankii oo soo yaaca oo saas falaarasoo tuura ayuu nabigeena la aaday markaasaa wuxuu le ana nebiy laa kadib ana ibna cabdilmualib aniga nabi alla ayaan ahay subxaana wa tacaala aniga ina cabdilmualib ayaan ahay beenna ma ahan saasuu nabigeen markaasuu ciidankii kala hortagay sala allah alay slam ashjacu nnaas nabigeen wuxuu ahaa adduunka dadka ninka ugu geesisan wa ajmaluhum wa axsanuhum khuluqan sala allahu calayh waali wasalam wa biabi huwa wa ummi uu kala hortagay cabaasna markaasuu ku dhegan yahay lijaamkii iyo akamihii araskubaqashuu ku dhegan yahay markaasuu celinaya markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cabaas uu amar siiyey wuxuu yidhi dhawaaq waxaad u dhawaaqdaa asxaabu shajara laqad radia allaahu can muminiina id yubaayicuunaka taxta shajara u dhawaaq kuwa ayagaa yaa asxaaba ashajara hal mar ayay soo wada muxuu ahay leexiyeen hal qof hata kama her dhammaantood wixiiba meesha ka joogay markaasa ree badar u yeer ree muhaajiriin u yeer ansaar u yeer hal mar ayaa saxaabadii qofka ka maharin waa lasoo wada joostay markii lagu dhawaaqay kadibna nimankii ree xunayn halkaas ayaa cagta la mariyey lix kun oo muxuu ahaa sabyi ah oo qafaal aha gacanta saxaabada soo galay xoola haba sheegin kumanaan ayaa gacmooda soo galay maalinta ayada ahayd barakadii xaliimatu sacdiya markuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay nuujinaysana barakadaas ayaa heshay barakadii intay ka gudubtay reer bani sacad ayaa hawaasinoo dhan gaartay maalinta ayada lixda kun oo muxuu ah lasoo qafaashay oo addoommaha iyo saraarida laga dhigan lahaa iyo xoolihii kumanaanka kun ahaa waxaa day wafdi ka socda ayaa u yimid nabigeena sala allah alay slam ayagii oo weliba qaar soo islaamay ah, ayaga muslimiin ah, markaasay nabi allow qaraabanimadii iyo cashiiradii iyo naaskii aad nuugtay gabdhihii aad nuugtay naaskoodii iyo muxuaha baryaryaalka waa kuwa halkan ku xaraysan sal allahu aleh wasalam nabiga hiiro ayaa qaatay iyo xamiy markaasuu yidhi in alle inta aniga gacantan ku hay oo aniga aan milkiyey dhammaantood gacantiinaan geliyey ree muxuu ahaa cabdilmualib waxay gacant ku hayaan gacantiin ay ku jiraan inta kalena saxabada nin weyndiina muhaajiriintii ayaa maqleen tabti ayay ayaana yeeleen ansaarti saas oo kale khalaas sidii ayay barakada ku gaartay marka waxaan kala jeedaa nabigeena sal allahu aleh wasalam barakadiisii iyo nuujintiisii xataa qabaaishaas kumanaanka ay gaartay marka xaliibu sacdiya barakada gaartay ayada kuma koobneen tolkeedii oo dhan bal qabiilkeedii oo dhan ayay gaartay weeyaan nacam waa bacda caamayni laba sano kadib hadaa nabigu wuxuu ahaaday fatiiman mid naas go'ay jaaat waxaa la timid bihi isaga murdicuhu tii nuujinaysay saliiman xaal yahay ayaa la timid xaliimatun wey xaliimatun buu yidhi xaliima waa taqaanaan waa malensarif xaliimatunna wuu yidhi yuktafar min ajli ashicri waa taqaan arrintayda xaliimatu maa la timid liummihi baa ula timid wacadad waa ila noqotay bihi isaga liahliha reerkeedii ay kala imaaday ay ula laabatay kamaa araadat say doontay weeyaan nacam fa bacda shahrayni laba bilood kadib ayuu ahaaday fa bacda shahrayn laba bilood kadib inshiqaaqu baطnihi wa qiila bacda arbaci min sinihi fa bacda shahrayn laba bilood kadib ayuu waqaca dhacay inshiqaaqu baطnihi calooshiisa jeexitaankeedii la jeexay wa qiila waxaa la yidhi bacda arbacin afar kadib oo min sinihi da'diisa ah markuu afar sano gaaray ayaa xaadiثaةu shaqi الsadri ay dhacday weeyaan imaamka amaba qaadiga caleyh raxmat wuxuu kaga hadlaya halkan xaadiثaةu shaqi الsadri nabigeena calayhi الsalaa salaam xabadkiisii jeexitaan la jeexay tan koobaad oo in qofka muminka inuu ogaado loo baahan yahy ama inaan ogaan loo baahan yahay xabadka nabigeena calayhi salaat slam saddex jeer ayaa la jeexay sida laba waxaa weeyaan axaadiid cadcad oo saxiixayn ku taalla ayaa ku soo aroortay midna saasoo kale waa sugantah saddex jeer ayaa nabigeena calayhi salaat slam la jeexay tan koobaad waxay ahayd markuu joogay baadiyatu bani sacd xalima sacdiya markuu la joogay nabigeena sal l slam mar ayaa la jeexay markii labaadna waxay ahayd markii nabigeena calayhi salaatu salaam cinda albica markii la soo bixinayey oo la soo saarayey oo nabinimada iqra bismi rabbika aladii khalaq xilliga ay ku soo degaysa agteeda ayaa muxuua xabadkiisa la jeexay iyo qalbigiisa marka saddexaadna waxay ahayd waqt alisraai walmicraaj ah, qabayl isra micraaj marka nabigeena la dheelminay calayhi salaat slaam oo samada la aadinay oo rabbi subxaana wa tacaala salawaadku ka soo qaadayey oo khayraadka badan uu la soo kulmay sal allahu alayh waali waslm wabiabi huwa ummi xilligaana waxaa weeyaan nabigeena ala xabadkiisa ayaa la jeexay tan koobaad waa caddahayo baadiyat bani sacd nabigeen isagoo jooga calayhi الsalaatu wasalaam isagaa ka hadli anas ibnu malikin radia allahu ta ardah ayaa nabigeena ka warna cinda muslim sidoo kalena imaam amedna eh, eh, sidoo kale imaam axmed iyo ibnu isxaaq maxamed ibn isxaq ibn yasaar ayaa iyagana soo warinayaan laakiin qisada hadda kaamilka oo muktamilka ah waa riwaayada ibnu isxaaq weeyaan waana sanadkeedana ibnu kaiir wuxuu leeyay waxaa weeyaan waa jayidun qawiy saasuu leeyahay alimaam albani wuu ku rahay alayhi calayhim raxmat ullahi marka taa waxay ahayd wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam anigoo walaalkay ay hooyadeena nuujisay la jirno oo waxara la jirno ayaa wuxuu leeyay laba nin oo dhar cadcad ayaa noo yimid kadibna way ii qabteen way ii seexiyeen halkaasay iga jeexeen xabadka iga jeexeen wadnahaygii ayay kala dhambaleen calaqa amaba xinjir madow ayay ka soo saareen kadibna markaasay biyo baraf ah ku dhaqeen calooshii oo dhanna way ku dhaqeen waa tii ka sheekaynayn oo markii muxuu ahaa aan ka sheekaynay nabigeena calayhi salaatu wasalaam baadiyat bani sacd aaditaanka a u dhaaday aan ka sheekaynayni riwaayadaas marka waxay caddaynaysaa in nabigeenna calayhi salaa slam baadiyada in sacdi lagu jeexay tan kalena saxiixinka ku taallaa oo midaan israa walmicraaj bukhaari muslim bay ku taallaa in nabigeenna calayi sla slam isna la jeexay oo la nadiifiyey middan kalena ayadna way sugan tahay saddexdaa jeerba nabigeenna maxaa loo yeelaya calayhi salaatu wasalaam waxaa saddexdaba loo yeeray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in qaybta shaydaanka uu bini aadamka ku leeyahay in laga soo saaro oo u diyaargarooba in risaaladii u ambaaro u diyaargarooba inuu dulqaadkeeda yeesho tii israa walmicraajna la kulanka allah subxaana wa tacala in loo nadiifiyo oo qalbigiisoo daahir oo nadiifa alla uu muxuu ahaa subxaana wa tacaala munaajaadka uu la hadlaayey loo diyaariyay ahayd tanna bictadii iyo risaaladii xambaaritaankeeda loo diyaariyo tanna shaydaankii xadigiisii in laga bixiyo oo barbaaritaan fiican u barbaara intaas ayay maqsuudkeeda ay culammada leeyihiin wallahu aclam fa bacda shahrayni laba bilood kadib ay waqaca dhacay shaqaaqu batnihi nabiga caleeshiisa ina la jeexa waqiila waxaa la yidhi bacda arbacin afar kadib oo min sinihi markuu sanadkiisa afar uu gaari kadib weyaan sida raajax marka maxay tahay sida raajaxa waxaa weeyaan in nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam jeexitaankii la jeexay ay tahay markuu afar sano gaari kadib maxaa yeelay maxaa u daliila ah? waxaa u daliil ah ummunaa ama ah, xaliima sacdiya markay nabigeena keentay kadib calayhi salaatu wasalaam oy u keentay hooyadeed laba sanad dhammaystirnayd weliba sanadka asaga ah hoo saddexaad hal bil ayuu nabigeena ka qaatay calayhi salaatu wasalaam oo sanad iyo bil ayuu sii marayay sala allahu calayh waali marka xilliga ayada waa xilliga ay keentay laba sana marka ayadaaba la dhaafayba laakiin xilliga mid kale canuglaba jir ah riwaayaadkaaba cado canuglaba jir ah inuu muxuu ahaa ari raaca ood xasuustoos intaad la ekaato waa yar adag tahay waad garan kartaan inkastoo nabigan uu ka duwan ya ummadda marka afar jir xilliga canuga waxaraha la raacina oo e, keligiis iyo walaalkii la siidayna oo waa xili afar jir iyo meelaha uu yahay taqriiban xiliyadaasn bay u badan tahay sida raajixan saas inay tahay ay u badan tahay wallaahu aclam e, waana la dheeraaday muqadimadii e, horan ku celina nala dheeraatay in sha allah tabaaraka wa tacaala inta ayaan ku soo afmeeraynaa annagoo u danaynayno nafteena qur-aanka inaan akhrisanno iyo daal iska ilaalinayno insha allah tabaaraka watacaala waa inoo talaadada dambe iyo beydka sagaalaad hada wallahu aclam wsala allah wslm cala abdi rasul msl jazakum allahu khayra